wa taqdiiran fi taqdiirna ay kala baashirto wa amaa binaauhu binaaulmudaarici mudaaricii la binayntiisa cala alfatxi fatxa lagu bineeyo fa mashruudun fa huwa binahaasu mashruudun ku loo shardiyo weeye bi-an tubaashirahu nuunu tawkiidi bimubaasharati nuuni tawkiidi nuunu tawkiid la baasharidiis ayaa loo shardiyaa lafdan fi lafdi xagga lafdiga ay kala baashirto wa taqdiiran fi taqdiir taqdiirka xaggeedana ay kala baashirto mudaarica marka la binaynaho fadxa lagu binaynaa waxaa loo shardiyaa nuunu tawkiid inay la baashirto taasaa loo shardiyaa khafiifatan kaanat aw thaqiila miday rabta ha ahaato nuun tawkiidkaasu ama thaqiila ha ahaato ama khafiifa ha ahaato ee nuunu tawkiid inay la baashirto ayaa loo shardiyaa lafdan wa taqdiiran lafdan ow taqdiiran wixii nusqaho dhigaya waa qalab ee lafdan wa taqdiirana la rabaa lafdiga iyo taqdiirta labadaba waa inay kala baashirto lafdan waa inay kala baashirto waxaa loola jeedaa anlaa yakuuna bayna alficli wanuuni faasilun malfuudu waa inaan ficilka iyo nuunta faasil lagu dhawaaqaya u dhaxayn sida latublawunna hadda nuuntii iyo ficilkii wow a u dhaxayda walaa tattabicaani nuuntii iyo ficilkii alifta u dhaxayda faimaa tarayinna ficilkii iyo nuuntii ya-da udhaxayda markaasoo kale malfuud ayaaba udhaxeeyaba faasil malfuud ah taqdiirana waxaa loola jeedaa allaa yakuuna bayna alficli wanuuni faasilun manwiyun waa inuusan u dhaxaynin ficilka iyo nuunta faasil oo manwi ah sida walaa yasudunnaka can aayaat illaahi yasudu ficilka daalka u dambayda nuuntiina waa ku xigtaa sidaas lafdigaa yasuduna laakiin waxaa u dhexeeya faasil manwi ah oo la niyeysanayo oo daalka iyo nuunta dhexdooda wow lagu niyeysana marka waxaa la rabaa marka nuunta ay inta la xiriirsato ficilka uu noqonayo mabniga waa inaan faasil malfuud ah iyo faasil manwiya ah midna u dhexayn faasil kasta oo u dhex mari kara nuunu tawkiid iyo ficilna waa saddexdii damaairtahaydo afcaalulamsa waa inuu ficil ku yahy ficilkaa markaas afcaalulamsa marba haddii faasil u dhexeeyo sawaaun kaana malfuudan aw manwiyan wax kale maaha ficilka afcaalulamsa faasilka midka malfuudkaa wuxuu noqon karaa alif wuxuu noqon karaa ya wuxuu noqon karaa wow midka oo manwigaana wuxuu noqon karaa wowda wuxuu kaloo noqon karaa ya marka faasilka oo malfuudkaa wuxuu noqon karaa alif wuxuu noqon karaa ya wuxuu noqon karaa wow saddexdaba waaba miaalina latublawunna walaa tattabicaani fa imaa tarayinna marka waana afcaal khamsa saddexduba mar haddaan ficilku afcaalu khamso ahayn ee loo tiriyo mufrad mudakara nuuntu hadday la xahiirsato mubaashiro waxaan ahay noqon may ficilka haddii mar musnaduleyhiga loo tirina ficilka uu noqdo mufrad mudakara wax kale ma noqonayo waa mubaashir u toosay ula baashireen nuunta Ah, ilaa faacil ka fasliya lamaba arke ah, waa la baashire waa la baashire markaas wa amaa binaauhu binaaulmudaarici mudaarici la binayntiisa cala alfatxi fatxa lagu bineeyo fa mashruudun fa huwa binahaas mashruudun waa ku loo shardiyo bian tubaashirahu bimubaasharati nuuni tawkiidi nuuni tawkiid la baashirideeda khafiifatan kaanad ow thaqiila lafdan fi lafdi ay kaa baashirto oo nasculkhaafid aad ku nasbido wa taqdiira min fi taqdiiri ay kala baashirto nasculkhaafid aad ku nasbido haddaad tamiis ka dhigtana banaan hmm. wadalika tusaaluhu naxwu kallaa ha ka joogo dhe kallaa ha ka joogo layunbadanna waa la tuuraa oo la tuuraa oo la tuuraa fi lxudamati naar burburidaa lagu tuura layunbadanna hadda ficilkii waxa u dambeeya daalka nuuntiina waa ku xigta wax hadda lagu niyeysan yaho daalka iyo nuunta dhexdeeda wax la niyeysana ma jirto maxaa yeelay maanta naa'ibu faacilkiyaa ah wuxuu yahay mufrad mudakara damiir u laabanay ah, musnadulehigiiyaa mufrad musnad musnadulehigii aa mufrad mudakara mar haddii uu noqdo musnadulehigu mufrad mudakara khalaas nuun hadday la xiriirsato waa la baashiri marka musnadu ilayhi waxaanu leenahay faacil iyo naay faacilba inay isla soo galaan rabno ama faacil ha noqdo musnadu ilayhigu ama ha noqdo naaibu faacil mar hadduu musnadu ilayhigu noqdo mufrad mudakara nuunna ay la xiriirsato laa takuunu ilaa mubaashira waxaan mubaashiro ahayn noqonme tanaada ka midaba la yumbadana waa la tuuraaho la tuuraaho la tuuraa waa la ridaaho la ridaaho la ridaa filxudamati naartii wax burburinta badneed aa lagu ridaa qudama waa fucalo min amhilati baaliqay ka mid tahay waxtarastu waan is-ilaaliyey uu yidhi ibnu hishaam bidikri lmubaashara mubaasharada sheegiddeedaan isku ilaaliyey min naxwi qowlihi ilaahay qowlkiisaoo kale aan iskaga ilaalinayo tacaala allah waa sarreeyaahe ilaah wuu yidhi subxaana walaa tatabicaani nabi muuse iyo haarunow ha raacinina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba kala ogeyn iyo ilaahay qowmkiisa ilaah uu yidhi latublawna waa laydin imtixaana ho laydin imtixaana fii amwaalikum wa anfusikum naaf nafafyaalkiina iyo maalyaalkiina laydinku imtixaana iyo ilaah qowmkiisa ilaah uu yidhi fa imaa tarayinna haddaad aragto maryamaad min albashari basharka xaal uu ka mid yahay axadan qof haddaad aragto maxaa yeelay faina alalifa alifka fi lwali fi lmithaali mithaalkii xaalu ahaaday mithaalkii alwali ee horeeyey walwaawa wowda fi lthani fi lmithaali mithaalkii dhexdiisa xaalay ahaatay mithaalkii athaani oo labeeyey walyaa ya-da fi thalith fi lmithaali mithaalkii dhexdiisa xaalay ahaatay mithaalkii athalith oo sadexeeyey faasilatun madkuuraadaas waa mid kala saarayda bayna alficli ficilka iyo wa nuuni nuunta fa huwa ficilku mucrabun waa ku laxrabaa laa mabniyun kula binayna maahan wax tarastu waan is ilaaliyu rishiu bidikri lmubaashara mubaasharo sheegideedaan isku ilaaliyo markaa nuuru tawkiid sheegayey oo mabniyun cala alfatxi u ficilku noqona mudaarica nuuru tawkiid markay la xidhiirsato waxaan idhi waa inay la baashirto laakiin nuuru niswo markuu sheegayo ma dhihin sababto an takun ilaa mubaashira nuununis hadday ficil ka gasho ayadu waxaan mubaashir ahayn maba noqotaba ah. ah, wax kale ma noqoto sidi maxamed muxyudiin markii baabkan uu aakhirka ka gaaro uu baraarujiyaba wax kale maba noqotaba ayadu horena sijaaci waa ugu soo sheegay waxtarastu waan is ilaaliyey bidikri lmubaashara mubaasharada sheegideedaan isku ilaaliyey min naxwi qowlihi yaana iska ilaalinay mubaasharo sheegideeda aan isku ilaaliyey anugu waxaan markaas iska ilaalinayo ka ictiraasayey min naxwi qowli ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sareeyaa ilaah uu yidhi walaa tattabicaani muuse iyo haaruuna ha raacinina sabiila ladiina kuwii jidkooda iyo wadadooda laa yaclamuuna wax ogeyn waa gaale gaal wax ma oga waa jaahile ha raacinina marka tanoo kale iska ilaalin maxaa yeelay ficilkii caynta u dandambeeya tabica ay aheyd ah, walaa tatabicaani ah. marka caynta u dambayda ficilkii nuuntii iyo ficilki marka alifkaasa udhexeeya ah. markii horeta waxay noqotay tatabicaani ay aheyd tatabicaani iyadoo ah ayaa la soo gelshay laa walaa tatabicaa ay noqoto iyadoo ah walaa tatabicaa oo nuuntii calaamtu rafco ahayd la xadfo jasmi dartiis loo xadfay laada jaazimada darteeda loo xadfay ayaa la keenay nuun tawkiidki markaasuu wuxuu noqday walaa tatabicaana markaas nuunu towkiidku ay timid iltiqaau saakiniina dhacay markii nuun tawkiidka la keenay ila nuun tawkiid waa fatxsan tahay iltiqaau saakiniina dhacay oo waxa weya nuuntu waa laba nuunood isku idqaaman midda horeydaa reeban mudqamada saakinadaa horeyda iyo alifka reebana kulmeen iltiqaa saakiniin watacadara xadfu axadihimaa alifka in la xadfo iyo nuunta in la xadfo labadaba waa cudurtoontay alifta in la xadfaa waa cudurtoontay oo maxaa dhacay ficilku wuxuu ku darsamaa oo u ekaanaa ficilkii faacilkiisu ahaa mufrad mudakar oo loo musnaduleygiisu ah mufrad mudakar maxaa yeelay haddii aad la xiriirayna nuur towkiid faacilkuna mufrad mudakara yahay laa tatabicanna aad leeda ah. laa tatabicanna cayntaa u dabayla farxadaad ku banaynay haddii marka mufaniina la yidhaha laa tatabicanna saa loo kala saara ah. iltibaaskaasaa dhaca marka lama xadfi karo alifta ko nuuntiina lama xadfi karo waa lifawaati macna almaqsuudi biha macnidham tawkiidkaa dhaca haa la sameeya ha la yidhi iltiqaau saakinayn wixii looga faka jiray maxay ahayd asal kasro kasraa la aaday marka walaa tatabicani saasaa loo yidhi mm-hmm. kasrada iltiqaa saakinaynkaasa keenay nuutawkiida haqiilaa waxaan ahayn walam taqac khafiifatu bacda alif laakin shadiidatun wa kasruhaa ulif uley ina maad alifyada weligeed ma dhicin nuunu tawkiid khafiifaha alifka gadaalkeed maba dhacdaba laakiin waxaa dhaca uu yidhi midda la shiday waxaana la og yuhuri markaasoo kale waa la kasriya mar hadday dhacdo waa la kasriya sababta loo kasriyana waa noocaas waa iltiqasaakilina laga carara marka hadda ficilkii iyo maxaa udhexeeya nuntii alif khalaas waa mucrab marka kanu walaa tatabicaa asalku tatabicaani uu iska ahaa tatabicaani isagoo ah alaa naahiyaa la keenay iyadan laba soo mar karo nuun tawkiidka amaba geli karto haddaan laada la keenin markaasaa laadiya lasoo hormariyaa lyidhi walaa tatabicaa mar haddii walaa tatabica layidhi markaasaa la keena sidaasaan u iclaanan intii kalena mhm, marka xadfu nuunkaasuu ku jasmisan yahay nuuntii waxaa gooyay laadaas latublauna waa laydin imtixaana holaydin imtixaana holaydin imtixaana fii amwaalikum waanfusikum walatasmacuna min aladiina uutuu kitaaba min qablikum latublawuna waa laydin imtixaan o laydin imtixaana asalkeedu waxayd ahaan idhi tubla tublawona tublawona barta laamta soo la geli latublawona ayadoo sidaasa a ah, waxaa la yidhi latublawona taxaraka xarfu cilatin labada wow midda horeyda waa xarfu cilla waana xarakaysanta wanfataxa maa qablahaa waxaa ka hore wanfataxa maa qablahaa waxaa ka horeyna waa ku dhigan yihi gulibat cilatu alif wowdii hore alif loo bedelay faltaqaa saakinaani wowdii damboo damiirka ahayd iyo wowdii laamulkelimada ahayd labadii waa reebayn midna alifay isku bedesho waa reebantah wowdiina waa reebantahay faacilkaa markaasee laba xarf cilo weeyaa masiyo badan waxaa masiyo badanaa la yidhi wowdan maxaa yidhi keligeeday kelimad ka dhiganta taasuna waa jus-ul kelima markaasaa la xadfi markaasay noqoto latublaw latublawna iska noqoto latublawna ayadoo latublawna ah aa la keenay nuun tawkiid faqiilaa weliba latublawnan ay noqotay markaasaa la yidhi nuunu rafcada ha la xadfo litawaali amhaali saddex nuuna isku xigta waa la xadfa faltaqaa saakinaani nuunu tawkiidka mudqanada saakinada labada nuun midda horayda iyo waawljamaacadiyo reebanaa kulmeen maanta watacdara xadfu axadihimaa weeye haddana watacdara xadfu axadihimaa wawdii lama xadfi karo lama xadfi karo latubla maxaa yeele maxaa ka horaya fadxa ka horayda wlfatxatu laa tadulu cala alwow marka wowdii lama xadfi karo waa licadami maa yadulu calayha nuuntii lama xadfi karo waa lifawaati macna almaqsuudi bihaa maxaa marka xal ugu dhow waxaa xal ugu sokeeya in wowda layidha xarako ujaanisa hala saaro maxaa ujaanisa oo ku jinsiya wow damo la tublawunna saasay ku noqota watublauna waa lilimtixaana marka waa mucrab wey latublawna waa mucrab xaalatu rafcayna joogta waana mucrab maanta waayo faimaa tarayinha haddaad aragto min albashari basharka xaal uu ka mid yahay axadan qof haddaad aragto idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaala ah, jaarmajruurkan min albashari haddii gadaal la mariyo axadan la hormariyo saw ma noqdeen nacti jaarmajruurkan saw nacti ma noqdeen ilaa waxa wey waa shibul jubale لأن الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفاat marka maanta waa hormaray marka waxaa leedahay aصluhaa tarayina ay aheed tarayina markaasaa lehi hamsadu cinda culamada surata bacdi ka mid ah agtooday xarf cilaha ku tirsan tahay taxaraka xarfu cilatin wa bijaanibihi saakinu صaxiixun ma dhici karto xarfu cile hadda da ragaa wada koox nin jiranaa ku jira nin ah, jirana ku jira alaabtia loo dhiibaal adaa jiran alaabta qaad ma cadaalada cadaalad maaha ha xarfu cilla isagoo awadaa jirana in xaraka la saar xaraka culusia moogta kii caafimaadka qabana sukuuna saar sukuunkuna fuday cadaalad maahana le marka inta laga qaaday hamsada aa ah, ra-da la geeyey falma tara waxay noqotay tara taraayina xoogaa si kale ku jira iska xadfay markaasaa waxaa la yidhi waxay noqotay tara yiina ay noqotay tara yiina markaasaa le hadday tahay taxaraka xarfu cilatin markaanaa la hubaaba xarfu cila xarakaysan waa ya-de labada yood midda horeyda wanfatax maa qablahu xaraf ka horeyana fadxaa saaran waa rada marka qulibat cilatu alifan labada yood ya-di alif isku bedeshay lagumaba dhawaaqi karoo alifkii oo ya-da ka soo gadoomay iyo ya-di awalba reebaneed faltaqaa saakinaan waa laba xarfu cillo yaa darajo badana leeyi waxda xarf allaha horeeya waa laamulkelima waa xaraf oo kelimad kamida ah. ya-daan dambaydaana keligeeda kelimata waa faacilkii ya muanasat muqadaba wey marka waxaa la xadfay alifkii waxay noqotay tarayna tarayna iyadoo ah waxaa la keenay in shardiya iyo ma zaa-ida isku idqaaman fa in maa tarayin fa in maa tarayde marka in shardiyaa la keenay waa la jasmay ficilka nuunti waa la xadfay ha nuunti waa la xadfay fa in maa taray ay noqotay markaasa la keenay nuunu tawkiid falmaa taray mar alla markii nuuntii la keenay lagumaba dhawaaqi karo ibtiqaal saakinaena taagan maxaa yeele mudqamada saakimada mudqamada saakinada iyo ya-da reebana is isku akulmaya ah, watacadara xadfu axadihimaa mid in la xadfana waa suurtogeli wey ya lama xadfi karo licadami ma yadullu calayha nuuntii lama xadfi karo lifawaati macna almaqsuudi biha khalaas ya xaraka u jaanisa la sareey maxaa u jinsiya kasro faina tarayina ay noqota de ujeeda faina aalifa alifta fi lwali fi lmithaali mithaalkii dhexdiisa xaalay ahaatay mithaalkii alawali oo horeeyey oo ah walaa tatabicaan walwaawa wowda fi thani fi lmithaali mithaalkii dhexdiisa xaalay ahaatay mithaalkii athaani oo labeeyey oo ah la tublawunna walyaaa ya-da fi thalii fi lmithaali mitaalka dhexdiisa xaalay ahaatay mithaalkii athaalii oo saddexeeyey oo ah faimaa tarayina faasilatun madkuuraataas waa mid kala saarayda bayna alficli ficilkii iyo wa nuuni nuunti ay udhexeeyaan damaairtaasa udhaxayda sidaas darteeda fa huwa ficilkaasi muqraba waa mid la raabo laa mabniyun kula bineeya ma aha iiri cilada loo cilada loo beriye maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi dakara qowmun ana cilata binaa'i alficli lmudaarici ilmutasili binuuni tawkiidi lafdan wa taqdiiran hiya ana alficla rukiba maca nuuni mila tarkiibi hamsata cashara aanaa yidhaahdeen cilada loo beriye waxay tahay ficilka iyo nuun tawkiidka tarkiib lagu sameeyey sida khamsata casharaba inta laisku korsiiyey mabni looga dhigay fa akada xukma hada lmurakab markaasuu murakabkaas ku xugun noqday sax maahaane ana cilata albinaa fii hadihi alxaalati qasduhum ilaa dafci lilbaas isku dar mid aa la difaaca in isku dar mid la difaaco darteeda mabni looga dhigo walaa tatabicana haddaad tidhahdo fiiri ma la exraabin haddii la exraabo waxaa isku darmaa ficilka faacilkiisu yahay mufradka mudakerka iyo ficilka faacilkiisu yahay jamc mudakerkaa isku mid noqona maxaa yeele fiiri walaa tatabicana hal inaad la khidaabin maanta tusaale hal inaad la khidaabin nuunutawkiidna ficilkii waa gelin halkaad geyne xarakadii haddaad xaalatu rafcu joogaa maalan haddii xaalatu rafco kale joogo halkaad geyne xaalatu rafcoo kale markuu joogo latatabicanna dhiman latatabicanna caamilka jaasimka naga da latatabicanna ke la latatabicana haddaad tidhaahdo halkaad saare haddii la yidhaho waa xaalatu rafca la jooga damadii halkaad saare laba meelood waxaan ahayn lama hayo inaad saarto meeshii xarakada la saari jiray oo ah ficilka aaqigis oo caynta maxay noqona markaas la latatabicunna ay noqon walaa yasudunaka isku mid noqonaa maxaa yeelay jamaca mudakarka laftirkooda maxay noqone latatabicunna sanana man kaana qablakum waaba xadiidkii muxuu noqonaa latatabicuu na na soo maahan latatabicuu na na soo maahan waxaa leeyahay waxaa dhacay tawaani amhaal nuunu rafca xadaf markii la xadfay faltaqa saakinaan latatabicunna iltiqa saakinaana dhacay oo mudqamada saakinada iyo waaw jamaacadi wowda waxaa ka horay dami wax tusaa lahaya xadaf na u noqona na u noqona haddaad marka tiraado waa la raaba mfradka mkrkana latatabicuna u noqona ila isaga waxbaba laga taliilima latatabicana weyse saxda mogtahay haddaad tira waa raaba rafcada kaad geynaya waa caynka saarta latatabicuna u noqona marka latatabicuna iyo latatabicuna oo midna loola jeedo mufrad mudakra midna loola jeeda jac mudakra soo baxi ilbaaskaas difaacid la difaaca saas loo yeelo haddaad tiraahdo haddee saariba ma saari maayo caynta rafcada ee nuunkan saaraa latatabicanu waxaa lagu leeyahay hadde marka warkaa wuxuu noqonayaa waxa wey tanwiin oo kale adoo yidhi xarakan si kor saarahay lamid tahay ha adoo yidhi tanwiinta korkeedaan saara ixraab ilaa nuun tawkiidku tanwiin oo kale lamidi yihi ha kelimad aakirka kamida maaha ha xarafkii aakirka ah maaha waa tanwiinkaoo kaleeto sida aakirka loo keeno oo kalaa loo keeno tanwiinkiisoo nuun saakina maahayn tanulaa nuun oo xarakaysan malaagtaada ah, masaakinayba iska noqotaa khafiifada markay tahay waa masaakinaba marka awood kay adoyiri ka dhigan tahay tanwiin korkiisaan axraab saara ku kuleey maxamed xudeen cabdixamiid marka maxaa loo loo loo bineeyey nuun tawkiid markay la xayiirsato dafc ilbaas isku dar mid in la difaaco taasna waa faaiido wakadalika walow kaana alfaasilu midka kala saaraa hadduu ahaado baynahumaa bayna alficli wanuuni ficilka iyo nuunta muqadaran mid la qadara hadduu ahaado kaana alficlu ficilku wuxuu ahaana aydan noqoshee mucraban mid la raaba kadaa kelmadku uri xaal uu la mid yahay kii faasilka lagu dhawaaqaayey walow kaana hadduu ahaado alfaasilu kalan kala bayna alficli wanuuni ficilka iyo nuunu tawkiidka hadda maxaan soo ogaanay ayadoo faasil malfuuduhu kala saara taasaan soo ogaanay ee haddii uu kala saaraa xataa faasil oo manwi ah ama muqadar ah markaas hadduu kala saara laftirkeeda ayadana waa mucrab ficilo walow kaana hadduu ahaado alfaasilu midka kala saaraa baynahumaa ficilka iyo nuunta muqadaran mid la qadara hadduu ahaado kaana alficlu ficilku wuxuu ahaana aydan noqoshee mucraban kula craaba kadalika kelmadkuuri xaal uu la mid u mucrab noqona kelmadkuuri waa maxay kii lasoo sheegay oo faasilku marfuudka ahaa kii lasoo sheegay walaa tattabicaani latublawunna fa imaa tarayinna kaas lasoo sheegay ficilka iyo maxaa udhaxeeyey iyo nunta faasil oo malfuudaho lagu dhawaaqa soo haddii faasilku uu noqdo muqadarna sidoo kale wey ficilku waa mucrab ayadan sidoo kale wey kadalika kelmadku yihi xaal lamid wadalika tusaalehiina ka qowlii waa ilaahay qowlkiisa kale tacala ilah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi subxaana walaa yasudunnaka yaysan kaa jeedin oo kaa jeedin oo kaa jeedin gaaladu nabiga subano can aayaatiillah ilaahay aayaadkiisa ku dhaqmidiisa ilaahay aayaadkiisa in lagu dhaqmo gaalayay kaa jeedin waa ku waa ka shaqayna gaale wuxuu ku yidhi walaa tasmacuna walaa tasmacunana waa mubtadada ha ku cadfin walaa tasmacuna walaa tasmacunana miluhu waa lamida ogow ha labadooda waa isku mid yasudunaka ficilka waxaa u dambeeya daalka nuunu tawkiidkana waatan ku xigtaa xagga lafdiga waa la daashirta laakiin xagga taqdiirta daalka ay nuunta waawljamaaca ku dhex jirta oo ficilka faacilkiisiiya walaa tasmacunanana waa lamid cayntaa ficilkii ku dhammaaday nuuntiina waatan xagga lafdiga marka waa la baashirtay nuuntu ficilka laakiin xagga taqdiirta caynka iyo nuunta waaw jamacadiya kudhex jirta waad arki doonta say ugu dhex jirto walaa tasmacuna walaa tasmacunana miluhu walaa yasuduna kalami ay la mid laakiin farqi udhexeeya kutusa farqi udhexeeya oo leedaa fiiri walaa yasudunnaka asalkeedu waxay ahayd yasudunaka yasudunaka ay ahayd yasudunaka markay sidaas aheed ayaa waxaa la soo gelshay laa naahiya waxay noqotay walaa yasuduuka ila mar haddii laa la keenay nuuntii waa la xadfa jasmaha dartiisa kadibaa nuunu tawkiid la keenay ayadoon laada la keenay nuunu tawkiid meesha ma qaban karto kadibaa nuunu tawkiid la keenay nuunu tawkiidkii marka la keenay iltiqaasaakenena dhacay oo nuunu tawkiidku waa laba nuuno isku idkaaman midda horeydaa reeban mudqamada saakinada ah iyo waaw jamaacadiya kulmeen maanta waa la xadfi karaa wowdi ayadaa xarfu cilahi waa la xadfi sababtoo ah waxaa la hayaa daliil tusa ayadaana xarf cila laba daliilan haynaan ku xadifno horta ayadaa xarf cila ictilaalkiina maanta wuxuu ka dhex dhacay xarfu cilo iyo xaraf saxiixa nuuntu waa xaraf saxiixa wowduna waa xarfu cilo tan kalena daliil tusaan haynaaho wawda dama ka horeyda waduma wadamatu aqul waaw wadamat uktu lwow marka waa laxad markaasay noqotay walaa yasudunnaka laakiin latasmacuna iyada jasim kuma jire waxay iska aheed walatasmacunana ay aheed markaasaa waxaa layihi nuunu rafcadiyaa waxaa loo xadfa litawaali lamhaal markii la xadfa iltiqaau saakiniin ku dhacay oo mudqamadii saakinadaha nuun tawkiidka iyo wowdiia a kulmeen waa lamida waxaa la yidhi maanta laba daliil awowda loo hayo oo lagu xadfo mar ayadaa xarfu cilaad marna damarka horeyda ku tusayda la tasmacuna saasay ku noqota iyadu marka keli waxay ku kala duwan yihiin wala tasmacuna iyo walaa yasudunaka walaa yasudunaka nuunu rafcadeedii waxaa loo xadfay liljaazim laadaa jaazima walaa tasmacunana maxaa loo xadfay nuunu rafcadeedii litawaalid amhaal intaasuu kala duwan yihin markaasuu wuxuu ku yidhi wadalika daliilkii ka qowlii waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe walaa yasuddunaka nabiga suubanow gaaladu yaysan kaa jeedin oo kaa celin can aayaati illah ilahay aayaadkiisa ku dhaqmidooda walaa tasmacuna walaa tasmacunana miluhu walaa yasudunaka ay la midta xagga xiraabta ayadaasay la midta hmm. walaa tasmacuna waxay aayadda hore kamid aheed oo latublawuna fii amwaalikum wa anfusikum walaa tasmacuna taasayba ku xigtay Hmm. hayra laakin farqiga udhexeeya yasudunaka iyo tasmacuna farqiga udhexeeya kutusaa hayra laakini ana nuuna rafci godka nuuntiisa xudifad waa la xadfay takfiifan liajli takfiif fududayn darteeda loo xadfay litawaali lamhaal kuwa isku midkaa xiriirsashadeeda xiriirsashadaas darteeda la fududayna uma altaqaa kadibaa waxaa kulmay saakinaani laba reeban oo ah nuunu tawkiidka midda reeban oo mudqamada saakinada iyo waaw jamaacadii labadaasaa kulmeen asluhu asalkiisu wuxuu ahaa oo rabaa hadeer walaa yasudunaka xoogaa inuu ku tuso qaabka loo xadfay wuxuu ku yidhi asluhuda hadda waxaad celinaya yasudunakada kaasaad celinaya ee la tasmacu u celimaydi asluhu yasudunaka asalkiisa qabla dukuuli ljaazimi laada jaazimada intaysan soo gelin wuxuu ahaa yasudunanaka saasuu ku leeyahay ibnu hishaam waa iska sabxulqalam carabka uga dhacay amase qalamka uga dhacay mhm, ee saas ma ahayn saas ma ahayn fiiri waxa weeyaan xaashiyada fiiri xaashiyada sajaaciga saxaye wuxuu yihi fiihi nadar warka uu sheegay ibnu hishaam nadara ku jira iska sabqulqalam amase madhab shaada wey madhab shaabana uma badna ibnu shaabe waxa weeyaan iska sabqalama u badanta dihniga meel aada markaasaad ku dhawaaqay waxaan saxayn marka la akrayo sida qalab loogu dhawaaqayo qaladkuwa saasoo kale lamid wuxuu ku yihi fiihi nada doodaa ku jirta halkan doodaan ka qabnaa warkan asalku inuu ahaa walaa yasuduunana asalku inuu ahaa yasuduunanaka yasuduunanaka inuu asalku ahaa nadara ku jira nadarku waa doodba liannahu ficilka qabla dukuuliiljaasimi intaan jaasimku soo gelin laysa ficla dalabin walaa shibhahu ficlu dalabna ma ahayn ficlu dalabka waa ficilka xarfu dalab ka horeeyo sida laa naahiyaah oo kaleeto ah, amase in shardiyahoo kale dawaatu shardi uu ka horeeyo shibhigiisna ma ahayn sida ficlu jawaab qasam oo kale ah, oo qasam kama horeeyo marka labadaas bisana nuun tawkiidka la geli kara waa inuu ka horeeyo dalab ama uu ka horeeyo waxa weeyaan shibhu dalab oo ah qasam qasam uu ka horeeyo oo jawaab qasam uu noqdo markaasaa la geli karaa marka hadda leed intaysan imaan dalabna ma ahayn shibu dalabna ma ahayn wakayruhuma labadaas wax ka soo harayna laa yuakadu akadu binuuni nuunta laguma adkayo ilaa shuduudan maahan oo lama dhihi kara marka naka saad ku leeda nuunu towkiid maba geli karto haddaan leedana iyada la keenin intan leedu imaanin ficilkaanu ficlu dalabna ma ahayn shibu dalabna ma ahayn oo jawaab qasa ma ahayn waxaana la rabaa ficilka mudaarica markaad gelinayda nuunu tawkiid waa inuu dalabna oo nahyi ka horeeyo ama adatu shardi ka horeeyo haduusan ahayn dalabna waa inuu shibu dalab jawab qasami ah, oo qasam ka horeeyo markaasaa la geli karaa markaasaa la geli karaa ka hor marka nawo usan ahayn labada midna walaa yu-akadu lagumana adkeeyo binuuni nuunta ilaa shuduudan maahane fasawaabu saxda an xataa kuma dhihin faraajiceeday saxda weeyu kule waaba qaladu kaas ka dhig ah, fa sawaab dad maqasho warka kale waa qalad wa ah, sidaa saxdaa ana aslahu ficilkan asalkiisa yasudunaka asalkiisa qabla dukuuli jaazim intaan jaazimtu gelin qabla dukuuli jaazimi intaan jaazimku gelin wa tawkiidi tawkiidna gelin yasuduunaka saasuu ahaa yasuduunaka saasuu iska ahaa nuun tawkiidna igaa kelin binuuni waaxidatin u ahaa nuunta lirafci u sugnaatay falamaa dakala jaasimu markuu galay wa huwa la anahiyatu weeye xudifat nuunu nuuntiyaa la xadfay walaa yasuduuka ay noqotay uma markaas kadib aawkiidda la adkeeya nuunu tawkiid la keenay faltaqaa saakinaani laba reebanaa kulmeen alwaawu waa wowda waaw jamcada iyo wa nuunulmudqama nunuunta mudqamada oo min nuunayi tawkiidi ka mid a fa xudifat ilwaaw yaa la xadfay laba daliila loo xadfay liictilaalihaa inay xarf cilo tahay iyo wa wujuudi daliilin calayhaa daliil tusa in loo hayo wa huwa damatu waa damada marka waa sidaas asalka hadda sharxan waxaan akrayna xashiyada ogow qabla dukuuli jaazimi jaasimka gelidiisa kahor wuxuu ahaa yasudunanaka waa khada eh, ma ahayne yasudunaku iska ahaayo falamaa dakala aljaazimu ukid ibnu hishaam markii jaazimku galay wahuwa jaasimku laa la weeye laada an naafiyatu wax anfinay laada an naahiyatu wax reebayda dheh wahuwa jaasimku laa weeye laada an naahiyatu wax reebayde xudifat innuunu nuntiya la xadfay nuuntii la xadfo nuun rafcada aheed nuuntii nuun rafcada aheed calaamatu rafcada aheed aa la xadfo faltaqaa saakinaani markaasaa laba reeban oo kulmina alwaawu wowda oo waaw jamacada iyo wanuunu nuuda nuunta oo mudqamada saakinada ah oo nuun tawkiidka labadii labada nuun midda horeyda faxudifat ilwaawu wowdiyaa la xadfay laba daliilaa loo xadfay waa liictilaalihaa cilanimadeeda darteed idan xarf cilaa waa xaraf saxiixa ko iyo wa wujuudi daliilin daliil oo loo helay daliilkooda dullu tusaya calayhaa wowda wa huwa daliilku adamatu waa damada lianna damata tulwaal waqudira alficilu ficilkiina waxaa lagu qadaro laga dhigay mucrab waqudira waa la qadaray alficlu ficilkana mucraban xaaliya waa lagu qadaray ma ahan mucrabaa laga dhigay waa ha ma ahan macnaheedu ficilka icraabka lagu qadaray icraabku muqadar maaha waa lafdi icraab ee waxa weeye inuu mucrab yahaa la qadaray wey waqudira icraabuhu saasaa loola jeeda waqudira alficlu ficilkiyaa la qadaray mucraban xaal uu yahay wain kaanat inuunu nuuntu haba ahaato mubaashiratan mid la baashirayda liaakhirihi ficilka aakhirkiisa lafdan fi lafdi xagga dhawaaqa kala baashirayda likownihaa nuunta ahaanshadeeda darteeda loo icraabay muctabar ku tacalujina munfasilatan mid ka soocan ay tahay canhu can ilficliyay ka soocan tahay taqdiiran fi taqdiiri ay uga soocan tahay wuxuu ku yidhi asluhu walaa yasuddunaka asalkeeda قبل دخول jaasimi jaasimta gelidiisa ka hor u asara intuusan gelin u asara yasuduunanaka uu ahaa ayuu ku yidhi falamaa dakala aljaasimu jaasimku markuu galay man ahayn waa naga ogaanay whuwa jaasimku laa weeye laada annaahiyatu wax nahyinayda xudifat inuunu nuunu rafcadiya la xadfay faltaqaa saakinaani laba reebanaa kulmeen alwaawu wawdiyaa kulmeen iyo wanuunu faxudifat ilwaawu waw jamaacadiya la xadfay laba daliilaa loo hayaa sidaas darteeda loo xadfay liictilaalihaa cilanimadeeda ay xarfu cilo tahay darteeda loo xadfayde oo ku taxaluji xudifa iyo wa wujuudi daliilin daliil helidiis darteeda loo xadfay daliilkaasoo yadullu tusaa calayha wowda korkeeda wa huwa daliilku addamatu damada weeye waqudira wa qudira waa la qadaray alficlu ficilka mucraban xaal uu yahay kul axraab ayaa la qadaray mucrabnima loo qadaro loo haysta wain kaanati nuun oo hatee waa tii la yidhi hadday nuuntu la baashirto ficilka waa mabniye xaa mucrab looga dhigay hadda waa la baashirtay walaa yasudunaka daalka iyo nuunta waa isku xigaan baashiriduna waa inay isku dhegan yihiin isku xigaan tiiyuu kaaga jawaaba wuxuu ku yidhi wain kaanati nuunu nuuntu haba ahaato mubaashiratan mid la baashirto la xiriirsatay liaakhiri ficilka aakhirkiisa lafdan min xagga lafdiga kala baashirtana likownihaa liajli kownihaa nuunta ahaanshadeeda darteed aa mucrab looga dhigay ficilka oo lagu qadaray munfasilatan mid ka soocan ay tahay canhu canilficligay ka soocan tahay taqdiira min jihati taqdiiray uga soocan tahay oo nuunta iyo daalka ficilka u dambeeya dhexdeeda waxaa ku qadaran waaw jamaacadiiyo faacila qaala bnu hishaam wuxuu yidhi waqad ashartu waa ishaaray ilaa daalika arrinkan ilaa dalika waxa weeyaan waa tafsiilkan dheh oo hadda uu soo sheegay iyo amhiladan waqad ashartu waan ishaaray ilaa dalika sharaxaas kullihii dhammaantiis mumahilan xaala aan anigu ahay mid miihaalina ah. ama mumahalan xaal uu yahay mid la miihaaliyey labadaba marka waa noogu banaanta mumahilan iyo mumahalan mhm. ah, laakiin meesha laga xaayna saaxibxaalka kala garo haddaad mumailan tidhaahdo ashartu faacilkaad ka xalayna waqad ashartu waan ishaaray ilaa dalika sharaxaas kullihi dhammaantiis mumailan xaalo aan ahay kii miihaaline aan ishaaray dhe haddii aad ism mafcuul ka dhigtana waqad ashartu waan ishaaray ilaa dalika sharaxaas kullihi dhammaantiis mumahalan xaal uu yahay kula mihaaliya ishaara aan ishaaray dhe ha caamilkiina waa inaad cadaydaa saaxibulxaalkiina waa inaad cadayda laba shay oo lagaa suga hal shay maa hal shay maa icraab lmudaaric wa amaa icraabuhu mudaaric laicraabidiisu ku yiri hadhow ka daalac maxamed muxidiin cabdulxamiid hoos xaashiyadiis wuxuu kugu kugu baraarujine laba masle masle wax badan aan ku celcelinayo nuunu tawkiid mubaashira waata la yidhi nuunu nis waxaa loo dhihi waaye ayada hadda laa takun ila mubaashira halkaasuu kugu yidhi labaad kugu baraarujina waxay ficilka mudaarica nuunu tawkiid markay la xiriirsato in loo kala qaado mubaashire iyo kayru mubaashire waa madhabka jumhuurta muxaqiqiinta ah laakiin waxaa jira qowl dhahaya marba nuunu tawkiid hadday la xiriirsato waa madni waa aqfash iyo madhabkiisi saciid ibnu mascida tilmidu sib siiba weyhi wa shaykhljaran kaas iyo zajaad iyo halkaasay ka baxeen abacali farisi iyo jamaaco kalaa jirta oo le ha la xiriirsatoyaysa la xiriirsan waa noo wada mu koox kalaa jirta saddex qowla marka masalada ku jirta qowlka muxaqiqiinta oo jumhuurtuna qabaana kuu sheegay ibnu hishaam ila kitaabka ibtidaaiya loogu talagalay niqaash madaahib looguma talagelin badanaada inkastoo niqaash xoogaa fiicanuna ku jiro marka saddexdaas madhabaa ku jirta ee la socohe halkaas maxamed muxidiin ka raaja wamaa icraabuhu uu ku yidhi mudaaric icraabidiisa saddex xaaluu lahaa mar sukun lagu binayna mar fatxa lagu binayna maruu mucrab yahay labadii kore waa soo dhammaadeen waama icraabuhu mudaarica la icraabidiisa fa huwa icraabkii haabitun waa mid sugnaaday dheh fii maladii kii dhexdiisuu ku sugnaaday caddaa ka soo haray haadayna labadan labada almawdicina ee labada boos ah wa amaa icraabuhu mudaaric la icraabidiisa fa huwa icraabkii soo qadara faada qaadee fii maldii kii istaqara wou sugnaaday fii maladii kiiu ku sugnaaday cadaa ka soo haray haadayni lmawdicayni labadaas mawdic labada mawdic maxay yihiin nuununiswa markay la xidhiirsatay iyo nuur tawkiid mubaashira markay la xidhiirsatay inta ka soo hartay wey eh, labadaas mawdic naxwu yaquumu zaydunaa istaagaa waa ficil oo nuun labadii nuunoodba ka qaali ah xaalatu rafcana jooga walan yaquuma zaydun zayd istaagi maa waa ficil mudaaric oo labadii nuun ka khaali ah xaalatu nasbana jooga waa la nasbiyey walam yaqum zaydun zayd ma istaagin waa ficil mudaaric oo labadii nuun ka khaali ah xaalatuljesmana jooga kelimadu saddexay aheedee ficilna halkaasu noogu dhammaaday ha isimaa horay usoo dhammaaday haddana ficilaa dhammaaday xaraf ah markaa la gala xaraf ayaa baabkiisa la gala waama alxarfu xarafkii fayucrafu waa la aqoonsana huwa xarafkii bian laa yaqbala inuusan aqbalina lagu oqoonsanaa shay-an shay shaygaasoo min calaamaati lismi isimka calaamadihiisa ka mid a walaa shay-an soo qadaro shayna waa inuusan aqbalin shaygoo min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisa ka mid a wadalika mithaalkii hal iyo wabal oo kale weeye walayse layse walaysa ay walaysa macnaheedi asalkaasi walaysa kamid maahan minhu min alxarfi xarafka mahmaa lafdiga mahmaa ah iyo wa idmaa lafdiga idmaa ah bal iskaba daaye minhu xarafkiiu kamid ahaatay minhu xarafkii ay kamid ahaatay maa ma maada almasteriyatu masterka loo nisbeeyey iyo walama lama lamaada alraabitatu xiridda loo nisbeeyey fil asaxi qowlka saxiixnimada badan ayna uga mid ahaadeen wa ama alxarfu xarafkii fayurabu fa yucrafu wa ama alxarfu xarafkii fa huwa xarafkii yucrafu waa la oqoonsanaa can qasimeeyhi labadiisa lidka ku ahaa laga oqoonsanaa oo isim iyo ficil ah labadaasa laga oqoonsanaa calaamadaa lagu dhigana bianlaa yuqbala inuusan oqoonsan bianlaa yaqbala dhe bianlaa yaqbala inuusan aqbalin a lagu oqoonsaa bianlaa yaqbala inuusan aqbalin a lagu oqoonsanaa shay-an shay shaygoo min calaamaati lismi ismka calaamadiisa ka mid a wlficli walaa shay-an shayna waynuusan aqbalin shaygoo min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisa ka mid a wadalika tusaalihiina naxwu hal oo kale weeye wa bal oo kale weeye walaysa ka mid maahan minhu min alxarfi xarafka mahmaa lafdiga mahmaa leer waa isim wa idmaana waa ismi ka mid xarafka bal iskaba daaye minhu min alxarf waxaa kamida soo qadaro ma ma kamida maada almasteriyatu masterka loo nisbeeyey iyo walama lama lamaada alraabidatu ee xirida loo nisbeeyey fi lasaxi qowlka saxiixnimada badan ay labadaana xaraf uga mid yihiin xarafaa la gala calaamadiis xaraf calaamadiis xaraf calaamadiis waxay tahaa la yidhi calaamadlaaan alxarfu bayn اsmi wاlficli kalxaai bayn اljimi wاlkha ya la ihahda alxarfu alxarfu bayn اlsmi wاlficli kalxaai bayn اljimi wاlkha adi hadda ma kala taqaana jim iyo kha iyo xa ma kala taqan xaad kala taqaan ha xa marka calaamadeed waa calaamad aan sooma jeedin ha kelmadan inay jim tahay maxaad ku fahme dhibic inay haata xaajku fahme dhibic kore xa inay tahay tan xaajku fahme sidii u galoolanteed waxaad ku fahme inaysan dhibic lahayn calaamad la-aantaa socdan khalaas waxaad tidhaahdaa asmaa waxaan ku fahmaa calaamada loo sheegay fi afcaalna waxaan ku fahmaa calaamada loo sheegay xaraf waxaan ku fahmaa labadii calaamo inuu aqbali diido oo mhm. dhihi jira saddex maro cadcadaa lagu keenay saddex goo o cadcad waxaana laaba midba mar inaad qaadato sida xoolihii mid hal mid iska sooto lama rabo boorsaday ku jireen ii soo qabo qof inaad dhigi kartaa raba samayn adiga mid dun madoobaad meel uga tole ha midna dun gaduudanaad meel kale uga tole midna waxba ku toli may markaad rabto marka midda dunta madow lah waxaa leedahay dun madow miday ku toonta iisoo qabo go-i dunta madow dhinaca kaga lahaa tii kale dunta gaduuda dhinacaad kala toshay markaad u baahan tahana waxaa tii dunta gaduudan iisoo qabo tii kaleto calaamad xaawa inaysan calaamad lahayn war go-an cadiiso qaba leeda calaamada lahayn waa nooca hmm. saasuu dhihi jira waama alxarfu xarafkii fa yucrafu fa huwa xarafkii yucrafu waa la oqoonsanaa waxaa laga oqoonsanaa can qasimeyhi labadiisa qaybood oo lidka ku ah oo ism iyo maxaa lagu aqoonsanaa bianlaa yaqbala inuusan aqbalina lagu aqoonsanaa shay-an shay shaygoo min calaamaatilsmi isimka calaamadihiisii ka mid a ah. ah, almutaqadimati wa gayriha ah, calaamadihii isimka almutaqadimati tii sii hormartay walaa kayriha iyo qayrkeed midna inuusan aqbalin maaha kuwii lasoo sheegay kaliya saddexa lasoo sheegay soo maaha waana soddon calaamadaha isimku marka almutaqadimati walaa kayriha tii soo hormartay iyo mid kale midna waa inuusan aqbalin wlficli walaa shayan shayna waynuusan aqbalin shaygo min calaamaati lficli ka mida almutaqadimati walaa kayriha tii soo horumarto ficil loo soo sheegay iyo midaan la soo sheegin uu ficil leeyahay midna waa inaysan aqbalin calaamadu tiradii ka bateen midna waa inuusan aqbalin laakiin bushigay ku soo arooriyeen halkaas bushiga lagu soo arooriyey wuxuu yahay waxaa la yidhi xarafku waa shay mawjuud ah shay mawjuud ah shay calaamad la-aantuna waa macduul shay mawjuud ah shay macduum ah eh, calaamad ma looga dhigi karaa hal bushigaasa lasoo arooriy waxaa laga jawaabay waxaa la yidhi macduumka laba loo kala qaada ah, labaa loo kala qaada hadduu mutlaq yahay iyo hadduu muqayad yahay labadaasa loo kala qaada ah, ma mulaqa masawa waa muqayad macduum mutlaq ah calaamad shay mawjuuda ah uma noqon karo lagmana la suuray kara le mutlaq haduu yahay calaamadba male Ah, ilaa hadda go gaduudan iyo go madow iyo mid cad mid kacad calaamadu leeya lawa cadaantay m kaliya marka lagu calaamad male madow iyo gaduud ma leha loola jeeda ay ku qaydanta ee calaamad oo dhan male loolama jeedo ah, calaamad o dhan loomala jeedo marka waxaa la yidhi macduum oo mutlaq ah shay mawjuud ah calaamad uma noqon karo laakiin macduumka oo muqayadka ah oo wax ku qaydan shay mawjuud ah, calaamad waa u noqon karaa xarafkana calaamadiisu waa muqayad waxa cadamiyada oo calaamada looga dhigaa waa cadamiya muqayada maxay ku qaydan tahay calaamaat اlismi iyo calaamaat اlficl in la waayo cadamu calaamaat اlismi cadamu qabuuli calaamaat اlismi wa calaamaat اlficl intaasay ku qaydanta waa cadamu qabuuli calaamaat اlismi wa calaamaat اlficl marka taasay ku qaydanta marka cadamiyadiisu waa muqayd waa noqon kartaa marka wadalika mihaalka carabka naxwu hal oo kale wey hal hal waa xarfu istifhaam lidalabi tasdiiq ah, tasdiiq a dalba tasdiiq waa xukm ah, hal qaama zaydun am camrun aada leedahay ah, tasdiiqaad hataa tasdiiq waa maxay mid kamida in la xukmiyo oo laydhahdaa qaama zaydun tasdiiq waa xukm tasdiiq waa xukm labadaba mid in lagu xukmiyaad rabtaa xashyada idin dhigayda hal xarfu istifhaamin lidalab tasdiiq soo ma jeedo xashiyadiisa jaciga dhigaysa waxa weyaan xaraf waa xaraf oo istifhaamo lagu dalbo tasdiiq hal qaama zaydun am camrun yaa istaaga labadooda waxaad rabtaa mid kamid a in xukunka la siiyo oo tirada qaama zaydun ama la yidhaha qaama camr tasdiiqa lagu dalbo markaasuu yuri watadkhulu waana gashaa cala aljumlatayni jumlada ficliyada waa gashaa hal ataaka xadii lgaashiya hal ataa ataa soo ma gelin oo ficil maadi ah haye jumlada ismiyadaana waa gashaa fahal antum shaakiruun fahal antum muslimuun waa laba aydo fahal antum shaakiruun fahal antum muslimuun marka way gashaa waxaa laakiin ishkaal ah baabulishtiqaal marka la maraa isimka oo mashquulu canhuga ah waxaa lagu leeyahy hadday ka hormarto adawaad ku khaasa ficilka isimkaas waa inaad nasbidaa shan taxaaluleeya marka laga hadlayo isimka mashquulu canhuga baabulishtiqaaq waxaa lagu leeyahay haddii uu dhaco bacda adaatin taktasu bilficli isimkaas nasbi wa minhaa ay min aladawaat allatii taktasu bilficli hal hal a kamid ah hada oga waa lagu leeyahy hadeer maxaa lagu yidhi labadaba waa gashaa mana isbushinayo warkaas waa runtood war isbushinayo maha ee waxay tahay warku jumladan ma ficil jir mise kuma jiro haddii ficil ku jiro meel aan ficil kahayn ma geli karto mana ogola ism inuu ka daba dhaco marba hadday ficil aragto ballan horaa ka dhixi ballankii soo xasuusee ala ficil miyahaa bs ismo iga wareeg hadday ficil ka weyni jumlada waa halmaamee ballanka iska geli isimka iskala dersi ballan horaa jira oo ayaga ficil ka dhexeey mar alla markay xoradooda ku aragto ficil ballankii soo ha wax kale aqbalima hadday ka weydo meesha ism keliyuu joogo ism kelibay la noolaana marka fiiri fahal antum shaakiruna ma ficla ku jira fahal antum muslimuuna ficla ku jira waa laakin laakiin mar haddii jumladaas meel ficil uga jiro isim ma soo istaagi karo agteeda ha balankii xasuusee waxay dhahda maya ballanaa jiro xaashiyada waa ku dhigaysa jaa-ir masaladaas wuxuu ku yidhi walaa yunaafi diidi ma dalika warkaan aan kuleey laba jumle gele cadamu nuxaada tirinta ay ku tiriyaan lahaa hal min min baabi ishtiaal baabka ishtiqaalka mima shay yakhtasu bilficli ku gaaray ku tiriyaan lianna dalika ikhtisaaska ay ficilku qaas tahay idaa waqaca alficlu waa ficil markuu dhaco fii xiyasiha mooradeeda waa markay mooradeeda ku aragto ficil ama xeradeeda xeradeeda xera mataan ama mooro xoolaha meesha lagu xareeyo waa meesha xoolaha lagu xareeyo mooradhe ama gasadhe ama xeradhe mhm. marka hadday ku aragto aaggeedaas ha reer magaalataas aag iskare mara aaggeeda hadday ficil ku aragto isagay geli ha hadday laakiin aragto meesha inaan isim inaan ficil joogin isimka waa la waa la dersiya waa la noolaa kartaa iyada waa la noolaa kartaa marka taasuna waa hal bal iyada waa iska xarfi cadaf eh, xarfu idraab idraabi faa'iidada idraabkaasoo labadii uqaybsami doono ibdaal iyo intiqaal meeshiisu ku imaan insha allah waayo wadalika mithaalkii naxwu hal iyo wadan oo kale weeye walayse halkan xarafka laba uqaybsama ficil amar wuxuu uqaybsan jiray mutafaq mukhtalaf ficil maad wuxuu uqaybsamaa mutafaq mukhtalaf xarafkuna laba uqaybsama mutafaq iyo mukhtalaf xaraf oo mukhtalaf oo laisku haysta xaraf ma yahay mise maa iyo mid laysku waafaqsan yahay inuu yahy xuruufuljara kamid an xarafnimada hal ayaaba ka mid a bal aaba ka mid a mid mukhtalaf buu kuu sheegaya kelimaad afaroo laysku haysto ma asmaa mise waa xuruf alayskugu haysta walaysa ka mid maahan ukuyidhi ibn hishaam minhu min alxarfi mahma iyo wa idma labadaasu ka mid maahan labadaas waa asmaa ukuyidhi labadaas halkay ku jiri jireen jawaasinta ah, jawaasinta marka ajruun iyo markaan maray maxaan dhihi jirnay afara loo qaybiyaa ismun bitifaaqin اسم cala lasaxi xarfun bitifaaqin xarfun cala lasaxi laakin dariiqada mushaab ma anaan marin de ma anaan marin oo ismun b xarfun bitifaaqin ya ahaa in ashardiya xarfun cala lasaxina maxaa ahaa id ma haddaana aheed hadda uu kuleeyahay ma ahan xaraf ogow ah, ogaada mi naqdina sooma jeedo ma ahanuu kuleeyahay xaraf ee ha ku waa sida jumhuurta naxaadda qabaan aan marnay waagaas mm-hmm. jumhuurtu saasay qabaan inay xaraf tahay mahmaa naxay noogu jirtay ismun cala alasaxi ah. ismun cala alasaxi marka taas uuna waafaqay meeshaan nagu haysta waa kaasa jumhuurtu marka waaa sheikana sa wuxuu dhihi jiray ibnu hishaam xataa kutubtiisa kale sidaanaa ku taal yiri oo ah idmaa xarfan cala alasaxi ha kutubtiisa kale xataa waa qadriga meesha ku khilaaf u jumhuurta laakiin qadriga qaabka loo niqaasha markaad aragto taasba isleeda tanaaba saxdii oo inay tahayba isimba inayba isim tahay laakiin muxaqiqiinta maxaadda waa diideen waaya bal iskaba daaye minhu soo qadamo khabar muqadama ah bal iskaba daaye minhu waxaa kamid a xarafka maa ma a kamid a maada almasteriyatu masderka loo nisbeeyey maa masteriya ha maada masteriyaxa ugu qayda hadda ma isimaha jirta biitifaaqi sida maada mawsuufadaha oo kale marartu bimaa mucjibin laka waa itifaaqa le naxweyne waxay isku ijmaacaan waayarta taasaana ka mid a ah, ku ijmaaceen inay isimta ah, inay isimta taasaa ka mid a ah. maanaa toban hadde waa taas kitaabkii qawaacidkan kusoo baranay soo ma muwasil dulaab ad laabane mm-hmm. toban kamida bayd saddex bayda lagu jamciya waaya laakiin ad ugu jamcin ka badan labayo toban ad bahaysa toban uma baahni waaya bal iskama min minu xarafkiiu kamid ahaatay ma maada almaseriyatu maserka loo nisbeeyey iyo walama lamaada alraabidatu xiridda loo nisbeeyey lamaana meeqay aheed saddex laba iyado waa itifaaq inay xaraf tahay laba waa itifaaq labo lamaadoo bimacnaa istinaa ah iyo labaad lamaada jaazimada laakiin midaana khilaaf ka jira lamada raabidada ayadana waxaad ku qaadatay muwasil dulaabka walama lama lamaada araabidatu xiriga loo nisbay fil asax khilaaf inuu ku jiro kutusaa fil asax hadaad maqasho sharax lamaa faragtu markaan faaruq noqday min alqowli hadal markaan ka faaruq noqdo ka soo jeestay fil ismi isim laga hadlo walficli ficil laga hadlo sharactu waxaan gudagelay fii dikri lxarfi xarafka la sheegidiisa fadakertu waan sheegay annahu xarafka yucrafu in la garanaa bianlaa yaqbala inuusan aqbalina lagu garanaa shay-an shay shaygoo min calaamaati lismi isimka calaamadihiisii ka mid a almutaqadimati walaa kayrihaa tii sii hormar tii soo hormartay iyo qayrkeed midna waa inuusan aqbalin walaa calaamaati lficli walaa shay-an shayna waa inuusan aqbalin shaygoo min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisa ka mid a almutaqadimati tii sii soo hormartay walaa kayrihaa qayrkeedna waa inuusan aqbalin be wadalika mihaalkiina naxwu iyo wabal weeyaan lamaa faragtu markaan faaruq noqday wiiloon kasoo jeesto jeestoon dhammeeyey min alqowli hadal fi lismi ism laga hadlo walficli ficil laga hadlo sharactu waxaan gudagelay fii dikri lxarfi xaraf la sheegidiisa fadakertu waxaan sheegay annahu xaraf yucrafu in la oqoonsanaa bian laa yaqbala inuusan aqbalina lagu oqoonsanaa shay an shay shaygoo min calaamaati lismi isimka calaamadihiisa kamid ahaaday walaa shay-an shayna waynuusan aqbalin shaygoo min calaamaati lficli kamid ah almutaqadimati walaa gayriha wadalika mihaalkii naxwu hal iyo bal oo kale weeye fa inahumaa hal iyo bal laa yaqbalaani ma aqbalayaan shay-an shay shaygoo min calaamati اlasmaa asmaada calaamadaheeda ka mid a walaa shay-an shayna aqbali maayaan shaygoo min calaamaati alafcaali afcaasha calaamadaheedii ka mid a faintafaa waxaa anfoomay oo maqnaaday an yakuuna kownuhumaa inay hal iyo bal ahaadaan ismayni laba ism inay ahaadaan wa an yakuuna kownuhumaa ahanshadoodiina waa anfowday ficlayni laba ficil ay noqdaan wa tacayana waxaa caynooday oo waajib noqday an yakuuna kownuhumaa ahaanshadooda xarfayni laba xaraf ay noqdaan id ciladu waxay tahay laysa lana anaga nooma sugnaanin ilaa alaaatu aqsaamin saddex qaybood ma ahane ism ficil xaraf waqad intafa waqad intafatnaan waqad intafanaani laba waa anfoomeen fatacayana haaliu kii saddexaada caynoobay mamed meel sotad soo hurdeyd raabta aan ku weydiiyo hadeeraan kaa rabo daad ila socotodaan hurdeyd daan hurdeyda nin kale soo jeedaan ujeeda wadalika mihaalkii naxwu hal iyo bal oo kale weeye fa inahumaa hal iyo bal laa yaqbalaani aqbali maayaan shay an shay aqbali maayaan shaygaasoo min calaamaati اlasmaa'i asmaada calaamadaheeda ka mida almutaqadimati walaa kayriha walaa shay-an shayna aqbali maayaan shaygaasoo min calaamaati alafcaali afcaasha calaamadaheeda ka mida almutaqadimati walaa kayriha faintafaa waxaa anfoomay an yakuuna kownuhumaa bal iyo hal noqoshadoodo ismayni laba ism ay noqdaan wa an yakuuna kownuhumaa ahanshadooda anfowday ficlayni laba ficil ay noqdaan watacayana waxaa caynooday oo lagu qasbanaaday an yakuuna kownuhuma ahaanshadooda xarfayni laba xarf ay noqdaan meela socota fantafa wa faacilkeedii ah. macna aduu bayla socota allah yubar fik haye watacayana awa faacilkeedii id ah, eh, ciladu waxay tahay haddii ismna ay noqon waayeen ficilna ay noqon waayeen waxaan ugu qasbanaanay inaan xaraf ka dhigno id ciladaas waxay tahay laysa lanaa anaga nuxaada nooma sugn laysa lanaa yani macshara nuxaad nuxaad ula jeeda laysa lanaa annaga nooma sugnaan ilaa halaaatu aqsaamin saddex qaybood un ma ahani waqad intafahnaani laba waa anfoome waa ism iyo ficil fatacayana haaliu si saddexaad hadda caynooba marka lagu qasbanaado اkhtilaafu naxwiyiina fi arbacati xuruf afar xarafoo naxwi la isku khilaafeen hadde walamaa kaana markuu ka mid ahaaday min alxuruufi xuruuftii maa qismi ikhtulifa laysku khilaafay fiihi qismiga dhexdiisa hal huwa xarfun xaraf miya aw ismun mase ism weeye nasastu waa caddeeyey calayhi qismiga korkiisa kamaa facaltu nasan caddayn cadayntaasoo kamaa facaltu ka ficlii aniga samaynteedii lamid ah fi lficli ficilka aan kusoo sameeyey ficilka almaadi maadiga ahaa wa ficli lmri iyo ficluamr aan kusoo sameeyey wahuwa qismigaasu arbacatun afar weeye id maa weeye wa mahmaa weeye wa mamaa weeye maada almasderiyatu masderka loo nisbeeyey wa lamaa lama wey lamaada araabidatu xidhida loo nisbeeyey xarafkii mukhtalafka ayaa la galay marka ah, waa afar le walamaa kaana markuu ka mid ahaaday min alxuruufi xuruuftii maa qismi dhe maa qismi waa ismu kaanihi muakar walamaa kaana markuu kamid ahaaday maa qismi ikhtulifa laysku khilaafay fiihi qismiga dhexdiisa min alxuruufi waa khabarkii muqadam markuu kamid ahaaday waxaa laysku khilaafay hal huwa qismigaasu xarfun miya aw ismun mise waa ism nasastu waa cadeeyey calayhi qismiga korkiisa kamaa facaltu nasan cadayn aada leedahay caddayntaasoo kamaa facaltu ka ficlii aniga samayntaydii lamid ah fi lficli ficilkii aan ku soo sameeyey ficilka almaadi maadiga ahaa wa ficlu ficlu amar aan ku soo sameeyey saan ficlu amarba soo saas ma yeeri qismiga mutafaqa markaan sheegay aan mukhtalafkii gaar u sheego u cadeeyey sidii oo kale xarafkana ku sameeyo sameey nuuciio kale ku sameeyey wahuwa qismiga mukhtalafka arbacatun afar wey ka bedelo idmaa weeye dhe wa mahmaa weeye wamaa weye maada almasariyatu masarka loo nisbeeyey walamaa weeye lamaada alraabidatu ee xirida loo nisbeeyey ikhtilaafun idma bal idma sidaa la iskugu khilaafay usoo horumari fa amaa idma idma fakhtalafa waxaa isku khilaafay fii haa idma dhexdeeda siiba weeyhi imaamu nuxaa iyo wa qayruhu ayaa isku khilaafeen faqaala sibaweyi wuxuu yidhi inahaa idma xarfun xaraf weeye xarafkoo bimansilati in in booskeedoo kale jooga intii ashardiyati shardiga loo nisbeeyey fa idaa qulta haddaad tidhaahdo idma taqum idmaa taqum haddaad istaagto aqum waa istaagaa famacnaahu qowlkaas macnihiisa in taqum haddaad istaagto weeye aqum waa istaaga waqaala almubarid abu cabaas almubarida wuxuu yidhi iyo wbnu saraad abubakr ibnu saraad iyo wlfarisiyu abu cali lfarisi inahaa idmadi darfu zamaanin darfu zamaan weeye waina almacnaa macnaha fi lmithaali mithaalki dhexdiisa xaalu ahaaday mataa waktigii taqum aada istaagto aqum waa istaagan wey idma a laysku haysta idma jumhuuru nuxaad waxay yidhahdeen shiikoodiyaana u yiribe ugu horeeya siiba weyhiye id waxay yihi waa xaraf xaraf wey masale yar oo istidraad ah laga maarmaan waxay tahay adawaatu shardiga markaad macnayhaydo inay xaraf yihiin iyo inay ism yihiin waa in la kala fahmaa adawaatu shardiga markaad macnayhaydo tusaale in hadday tahay iyada waa xaraf soo maahan in taqum haddaad istaagto aqum waa istaagaad leedahay in taqum haddaad istaagto aqum ana waa istaaga laakiin ism hadday yihiin afar macno waa inaad mid ku dhawaaqda darfu makaan hadday yihiin makaan waa inaad ku dhawaaqda ayna maa takunu meel alla meeshaad ahaa meel iyo makaan waa isku mid soo ma ayna maa takunu makaan alla makaankaad ku sugnaataan yudrikum lmowt waa inaad makaankii ku dhawaaqda hadday makaan yihiin darfu zamaan hadday yihiinna darfu zamaannimada waa inaad ku dhawaaqdaa mataa waqtigii taqum aada istaagto aqum ana waa istaaga ah, waktigii waa inaad ku dhawaaqdaa say laba ma labadaas xagga naga dhig asmaada soo hartay waa laba yacqil iyo maalaa yacqil bis yacqil hadduu yahay waa inaad yacqil caama ku dhawaaqdaa ah, man yacmal qof alla qofka sameeya suu-an xumaan yujza bihi waa lagu abaalmarina man yacmal qof alla qofkii sameed waa inaad ku dhawaaqdaa qof inaad sheegaydo oo mantu ku dhacaydo hadduu maalaa yacqil yahayna shay aad leedahay wamaa tafcalu min khayrin yaclamu llah wamaa tafcalu wa alla waxaad samayda shay alla shaygaad samaydaan shay iska eri oo min khayrin ah yaclamu llah khalaas addiwaad shardiga dhan intaas marka fiiri hadda idmaa marka noo soo rid aan ku dabaqnay idmaa had qofkii yidhi waa xaraf muxuu ka laqmaynaa tacliiq bis wax macnahao kale sheegi in taqum haddaad istaagto aqum waa istaaga soo maaha saasoo kale wa inaad tirahda id maa taqum haddaad istaagto aqum waa istaaga taliiqas bisaad ka qofkii yidhi waa isimna darfu zamaan weeye mataa oo kale waynu ka dhiga id maa waqtigii taqum aad istaagto aqum waa an istaaga saasay u kala duwan yihin ma la fahmay intaas fiiri markaad faama idma idmaa faktalafa waxaa isku khilaafay fiihaa idmaa u celi oo fiihaa sibaweyhi imaam camar ibn cuثmaan ibn qomba iyo wagayruhu gayrkiisa isku khilaafeen faqaala sibaweyhi wuxuu yidhi faqaala sibaweyhi wuxuu yidhi inahaa id ma xarfun waa xaraf xarafkaasoo bimansilati in ahaaday intii ashardiyati shardiga loo nisbeeyey fa idaa qulta markaa tidhahdo fiiri marka ku dhawaad id maa taqum haddaad istaagto aqum waa istaagaa fa macnaahu macnihiisa in taqum haddaad istaagto aqum waa istaagaa waqti sheegi maydid wax waqtiga yaan lagaa maqan warkaas ma la fahma haye wa qaala almubarid abu cabaas almubarid iyo wbnu saraad abubakr bnu saraad wlfarisiyu abu cali alfarisi waxay culmadaasu yidhaahdeen inahaa id maadi darfu zamanin waa darfu zamaan see lagu dhawaqa marka darfu zamaan id maa taqum waqtigeeda istaagto aquma istaaga saasa logu dhawaaqa saasa logu dhawaaqa waxay idhahdeen waa darfu zamaan wa ina almacnaa macnaa fi lmithaali xaal u ahaaday mataa waqtigii taqum aad istaagto aqtuma istaaga mataa waqtigii taqum aad istaagto aqum ana waan istaaga saasay noqona haddaad tiraa idmaa taqum aqum macnaheedu saasuu noqona idmaa waqtigii taqum aad istaagto aqum ana istaaga xujo keenaa imaamka xujo looma dilmaaba imaamkii dhammaa qoladaana waxay bal xujo keenay idinka dad waxaydaan idinka imaamkii khilaafay hmm. kan waasiiba weeyhi isaga qaacida u taalla idaa qaalad xadaami fasadiquuhaa wey fa ina alqawla ma qaalad xadaami marka asaluu jooga isagiiy isaga isaga warkiisa dib lama taabto hadduu ka hadlaaye bal idinku wax keenaa le xuja dad haydaan waxtajuu waxay xujaysteen biannahaa idma qabla dukuuli ma ragaaba isku qoomayba laba sheekh oo culimadii waaweynada korankaa umida aamid yidhi masaladan exraabteedu waa saas markaasuu yihi saas maahane sida ka saxsan waa saas markaasuu yihi siba weyya yii warkaan sheegayo ha igu qaban sidaan wey markaasuu yihi manadi loo soo diray luqada saw ha siw siwa weyhi waa nin luqada batay nabi ma aha nabigaan la khilaafin ee xujaha dad keensato waa la khilaafi karaa qofka kale nabiga tii ka dhacday colaadii ka guntantay gabayuuba tiri wadaadkii la yidhi siba nabi maaha mhm. hadda nabina ma ahayna gabayo uu kii kale ku jiri waayahay wadaadadan siiba weli khilaafay marka waxaa la yidhi xujo keena idmaa inay isim tahay xujo keena marka xujadooda quwadooda fiiriya ha quwada xujadooda aada u fiiriya aadaan ula yaabaa xujadooda siday xoog badanta waxtajuu waxay xujaysteen biannahaa id dhe marka id kaliya iskaga cesho biannahaa id qabla dukuuli ma maa gelideeda ka hor kaanat id isman ay aheed intaan horta maadeen lagu soo darin waxaa itifaaqoo laisku waafaqsanya inay ismha oo darfu zamaan ah o taas waa lasla ogoliy walaslu asalkuna cadamu taqyiiri waa inaan wax la bedelin asalkuna waxa weya baqaau ma kaana calaa ma kaana ha asal saas ah baqaau maa kaana calaa maa kaana shaygu siduu ahaa waa inuu ku baaqi noqdo asalka soo ma jeedin wal aslasalkuna cadamu takyiiri waa inaan wax la bedelin ha taasay yidhahdeen marka waxaa leedaa maadu markay gashay asalkiian weli anagu joognaa ee asalka idinka ka baxay haddaa daliil keena asalkii waxaa ka baxay qofkii yidhi idma waa xaraf asalkii ka baxay annaga asal awal ma laisku waafaqsanaa intaan maadu gelin inuu isim aheed haddii maa gashana isimnimadii joogtaan leena anagu oo markii maa gashay isimnima waa ka baxday haddaa daliil keena Mm-hmm. asalku waa cadamu taqyiiri wa ujiiba waa laga jawaabay waxa jawaaba waa ansaaru sib wey sib wey ma labaaba ka dambeeyan kuwan sib weyhi ee ansaaru siba weyhiya jawaabe raggii u gargaarayay siba weyhi ansaartiisiyaa jawaabaya cashiyadana maxamed muxudir abdilxamid waa inin dhiga waxa jawaaba ansaarta waujiiba waxaa lagu jawaabay waxaa la yidhi biana takyiir bedelitaankii qad taxaqaqa waa xaqiiqooday qadcan maqduucan xaal uu yahay mid la gooyey waxaa la isbedel xaqiiq ahaana loo haya xaqiiq ahaana loo haya isbedelkii waujiiba waxaa lagu jawaabay biana takyiira bedelidii qad taxaqaqa waa xaqiiqooday qadcan maqduucan xaal uu yahay mid la gooyey bidaliilin daliil ayaa uu ku sugnaaday oo uu ku xaqiiqoobay annahaa waxaad tidhahdaa annahaa in kaanat kaanad waxay ahayd mawduucata mid loo dejiyey lilmaadi maadi fa waxay noqotay lilmustaqbal mustaqbal mid u sugnaatay waxay yidhaahdeen taqyiir waaba la id intaan maadu gelin macnaheedu wuxuu ah maadi darfu limaa madaa mina zamani soo ma ahayn mar alla markii id ay maal la xiriirsatay muxuu noqday mustaqbal soo maaha oo xataa ficil maanta hadday gashay mustaqbal ka dhigeeba iska daayo keligeeda hadda soo isbedel xaqiiqa maaha inu meesha yimi isbedel soo xaqiiqa maaha waa xaqiiqa waxay yidhahdeen isbedel inuu yihi waa xaqiiqa sababtoo ah id intaan maa gelin maxay ahayd darfun limaa madaa min azamaan markii dambe ood maadu gashay maxay noqotay mustaqbal mhmm. in la iskaga haraayo jawaab qurux badanay noqo leh in loo laakiin <laughs> loogama harin waujiiba waxaa lagu jawaabay biana taqyiira bedelitaan qad taxaqaqa waa xaqiiqoobay qadcan maqduucan xaal yahay mid la gooyey bidaliil daliil ayuuna ku xaqiiqoobay annahaa liannahaa id kaanat waxay ahayd mawduucatan mid loo dejiyey lilmaadi maadi fa saarad haddana waxay u sugnaatay lilmustaqbali fadalla faacilka xad ka dhigin adtakyiiru ka dhig fadalla taqyiirkaasu wuxuu tusay calaa annahaa idii nusica in laga siibay minhaa id xaggeeda daalika almacnaa macnahaas albatata go-naan fadalla taqyiirkaas isbedelkaas xagga macnaha ah wuxuu tusay calaa annahaa id maadii dhimarka id maadios waa tur celi calaa id maadii nusica in laga siiday minhaa id maada xaggeeda daalika almacnaa macnahaas aldabta ta go-naan waa qaci in laga siiday qaala ibnu hishaam intaasay ku jawaabeen qaala ibnu hisham ibnu hishaam wuxuu yidhi wafii haada wa fii haada aljawaabi jawaabkan nadarun doodaa ku jirta musallam ma ah doodaa weli ku jirta nadarkaasoo laa yaxtamilhu usan qaadi karin haada lmuqtasaru kitaabkan lasoo gaabiyey kitaabka igu yaray wuxuu kitaab yaroon waxaan ugu talagalay ardada bilowga ee warku musalla maha ay sheegeen waxaana ka jawaabisa jaaciga iyo maxamed xudiin labadaba jawaabtuna waa midood waa fahmi kartaan khulaasadeedu waxay tahay ficil mudaaric macnaha loo dejiyey xuuyi xaalo iyo mustaqbal soo ma lam hadday gasha muxuu noqonaa maadiyu noqonaa ma ka baxay mudaaricnimadii markaas ficil maadi macnaha loo dejiyey muxuu yahy maadiya loo dejiyey adaatu shardi hadduu gasho muxuu noqo macnihiisu mustaqbal ma ka baxay maadinimo mudaaric miyuu noqdo khalaas waxaa la hayahde idinka tanaa laydinka rabaa qalbiga la yhaha usul fiqiga marka joogo niqaashka noocaa kutubta jadalka laga looga hadla baabka qiyaaskayna ku keena usulku waxaa laleeyahay ka warrama madhabkiina una ka leexanin xaad ka qabtaan ficil maadixaa loo dejiyey markaas leeyihin maadi macna ma tagayaa loo dejiyey haye haddii ay gasho adaatu shardi xuu noqonaa macno mustaqbala ma ka baxay maadinoo mudaaric ma gal hadday yidhaahdaan haa madhabkoodii hore buriyeen oo ahaa in maadi uu iska yahay ila marka hore taa lagu soo in madhabkoodu sidaas yahay ha waxaa la leeya mudaaric ka warrama marka hore xaa loo deji xaalo istiqbaal lam hadday gasho ka warram macno maadiya ka dhige ma ka baxay mudaaricnimadiiyo ma noqday maya hadday yidhaahdaan madhabkoodaana bura oo ay id maxay ku ibaatinayeen manihi isbedelay sooma ah, manihi isbedelay soomahan id markay ibaatinaya inay xaraf tahay ah, manihi isbedel bisay xujo ka dhigteen waxay yidhahdeen macnuu marka hore wuxuu ahaa maadi markii damben mustaqbalu noqdo taasaa keentay kelimaddu inay asalkeedii ka baxday marka waxaa laleeyahay haye hal dariiqo wada marsiiya marka hal dariiqo haddii kale waxay noqon baa-ii tajuru wa baa-uka laa tajuru ah, ba-deyda unba hoos dhigi kartay taadu ma hoos dhigi kartay noqo ficil maadi markuu macnihiisi mudiga ha ka baxo dawdshinto mustaqbal noqdo ka dhiga mudaaric mudaaric markii inta lam jaasimahu ay gasho uu macnihiisu maadi noqdo ka dhiga maadi oo waa ka baxa idhaahda mudaaricnimadii maya hadday yidhaahdaan istidlaalkoodiya bura marka qalbiga le lagu dabaroga hadday ha yidhahdaan madabkooda kaleba ka buraa marka waa noocaas wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah alaa nabiyina